بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة الإسراء وسورة دي إسره النبي الوشيغي وسورة دي تضبية طبنات ترتيب القرآن الكريم aayadaheedu boqol toban iyo ko wey suuraddu waxay ka mid tahay min asuwar ilmakiya suuradaha makaad bay ka mid tahay culimada qaar baa yidhi ilaa saddex aayadood mooye oo xagga dambe ku jira maki weeye iska daa marka allah wuxuu ihi subxaana subxaana waxa nasahan subxaana aladii allihii baa nasahan asraa guuriyey bicabdihi addoonkiisii nebi muxamed ahaa leylan habeen milalmasjidi masjid buu ka guuriyey alxaraami oo xurma leh ilalmasjidi masjid buu u guuriyey alaqsaa oo fog oo maka aada uga fog alladii masjidkii baaraknaa aan barakaynay xawlahu hareerihiisa aan barakaynay oo waa waa manbaculmbiya ambiyadii baa hareerihiisa ah midda kale sham waa meel barwaaqo badan wey maxaan habeenkaa u guurinay linuriyahu inaan tusino nabiyilaahi maxamed min aayaatina bacda aayaatina aayadaha yaga qaarkood inahu alle huwa alle asamiicu ka maqlo wey albasiir oo arka suuradan suuratu isra baa la yidhaha nabigaa la guuriyey ilaa labaatan saxaabi baa xadiidka guuraha nabiga warisay ilaa labaatan saxaabi oo xadiid waliba saxiix yahay culimada qaar baa waxay dhaheen ruuxdiisi baa la guuriyey waa laga diiday taa labaatanka xadiid in isagii la guuriyey bicabdihidanaana lagu garan bicabdihi marka lal waa jasadka iyo ruuxda oo wada jira marka qisadu way dheertaa isra haddii lasoo gaabiyo nabiylaahi maxamed laba goor baa qalbigiisa la dilaaciyey bar markuu la joogay bayd xaliimatu sacdiya naaska gabadhaa la joogay xinjirtii baa laga soo bixiyey waswaaska iyo waxayd baa laga soo saaray marna isagoo maka jooga yaa la dilaaciyo xikmad baa laga buuxiyey habeenkii dambe isagoo rasuulahoo la diray oo maka jooga oo kacbada agteeda jooga yaa la guuriyey daabad baa loo keenay fawqa alximaar wa duuna albaqli baqashana ka yar dameerkana ka weyn oo cad waa lagu qaaday raadkeedu wuxuu ku dhici jeenigeedu wuxuu ku dhici inta isheedu ku daasho iyo markiiba dhigi waxaa la geeyey baytulmaqdes almasjid ulaqsa baa la geeyey waxaan ku xidhay buuhi nabigu meelihii ambiyadu ay ku xidhan jireen gaadiidkooda masjidkii baan galay oo rawaaxdii u timid halkaasu ku tukiyey halkaasaa laga micraajiyo kor loo qaaday samadan soka markay marayaan malku jibriil baa garaacay waa kuma waa jibriil yaa kula socda muxamed oo miyaa loo fariin diray ha soo dhawow nabi aadan buu meesha isagoo ugu tegey marxaban bilibni saalix waa nebiyi saalix haddana samadii kale sidoo kale idiis buu sii maray ambiyadoo dhan way soo dhaweeyeen nebi muuse samada lixaad ku maray sidratulmuntaha baa la geeyey meesha malku jibriil uu ma dhaafi karo wixii min aayaatihi lkubraa buu meeshaa ku arkay sideetulmuntaha wax xukunka xagga kolam ka soo fuliya ka hoosta meesha isugu yimaadaan weye cajaa'ib fara badanoo ka sheekayn karayni yuu nabigu arkay konton salaadood yaa lagu soo waajibiyey nabi muuse u yimid wuxuu yihi maxaa lagugu sameeye konton baa lagu waajibiyey war anaa oge ummadaadu kari mayse anaa ummadayda ku tijaabiye orad u qayb baa laga riyay aw toban baa laga riyay shan baa laga riyay mid walba la leeyahay mid walba markuu muuse yimaado warad noqo markii dambe oo shan loo soo reebay yuu yidhi orad noqo shanta iga rid allah baan ka xishoon buu yidhi buu habeennimo ku yimid wax yar buu ka maqnaa aroortii waxaa u yimid nimankii waaweynaa jabaabirada ahaa oo ku jeesjeesi jiray bal maxaad warhaysaa buu xali maxaad warhaysaa wuxuu xali waa la iguuriyey xaggee baytulmaqdes bilbaana loo kala socdaa markaasaa madaxa gacanta saareen way la yaabeenoo sacabkay tumeen abubakar sidiiq bay u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen saaxiibkaa wuxuu yihi ma maqashay hee baytulmaqdes baan xali intaan kasoo lai guuriy on ka soo noqday yaan halkan ah ku waabadhiistay ma yidhi sidaa haa wax ka wax ka fog haduu yidhah waaba rumayn lahaa bu waan rumayn abubakar sidiiq baa nabiga u yimid oo u weydiiyey markaasuu wuxuu ihi samadaaba liigeeyey buui wuu rumeeyey abubakar sidiiq markay sidaa ahayd oo sidaa salaadii marka malaku jibriil baa duhurku ka bilaabay salaada wakti walba maqribka mooye wakti walba laba jeer buu midna awalku ka tukiyey midna aakhirka isagoo nabiga lagu tacliiminayo maqribka isku hal mar buu tukiyey baa layidhi akay culimmadu yidhaaheen waktigeedu wuu gaaban yahay isruu wakaa horta marka waa soo gaabinayo aada bay warkiisu u fara badan yahay ruuxdiisii iyo jasadkiisii baana la guuriyey nabiga caaisha waxay aaminsan tahay inuuna alla arag nabiyulaahi maxamed cabdulaahi binu cabaasna wuxuu leeyahay wuu arkay xadiid nabiga la weydiiyey ra'ayta rabbak baa la yidhi nuurun anaa uraahi bui waa nuura waxay u badan tahay inuu alla arkay u badan tahay subxaana waxaa nasahan alladii allihii baa nasahan asraa guuriyey bicabdihi addoonkiisa leylan habeen min almasjid alxaraami masjidka xurmada leh oo makaa ka guuriyey ila masjid aqsa masjidkii fogaa waxaa masjidaqsa loo yidhi aada buu maka uga fogyo hal bil baa loo socdaa alladii masjidkii baaraknaa aan barakaynay xawlahu hareerihiisa oo barwaaqada iyo midhaha iyo geedka ku yaala yaa wax loo dhiga la helayn midda kale waa maxalulambiya intii ambiyadiibaa hareerihiis oo dhan ku aasan maxaan halkaa u inaan nabiyullaahi maxamed tusino min aayaatina aayadaha iyaga qayb ka mid a ah. inahu alla huwa alla asamiicu ka maqlo weeye albasiiru oo arka waataynaa waan siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii zabu towreed ahaa wajacalnaahu kitaabka waxaan ka yeelnay hudan hanuun libani israaiil reer bani israiil hanuun u ah oo maxaa reer bani israiil lagu yidhi anlaa tattakhiduu yeelanina min duuni aniga kayrkay wakiilan mas ha yeelanina hogaamiye ha yeelanina iyo sidaasaa lagu in badan oo badan baa quraanka aanka nabiyulaahi muusa iyo nabiyulahi maxamed la isla xidhiiriyaa towreed iyo injiilna la isla xidhiiriyaa in badan marka nabiyulahi muuse kitaabkaasaa la siiye towraada oo xugun badani ku yaalla wuxuu xambaarsanaa waxaan alla ahayn masuul uul ha ka dhiganina ha ku dabafaylina waxaan alla ahayn weli ha ka dhiganina aataynaa waan siinay muuse muuse alkitaaba kitaabkii tawraad ahaa wajacalnaahu kitaabkaa tawreeda waxaan ka yeelay hudan hanuun libanii israaiil reer binu israiil hanuun u ah anlaa tattakhiduu ha yeelanina baan ku nidhi oo kitaabku xambaarsanaa min duuni ani keyrkay wakiilan weli iyo mas-uul ha yeelanina duriyata man yaa duriyata man axad duriyadiisiiyay xamalna aanu xambaaray maca nuuxi nuux la xambaaray hadalku hadalka hore ula xidhiidhi yaa duriyata man xamalnaa maca nuuxin waa munaado weeyo nabi nuux xamba dadkii aan la xambaartay dooda la doonta la fulay dadkii ka tarmay wey waana nabi nuux caruurtiisi wey nabi nuux dadkii doonta la fuulay dadkii ka tarmayo innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaa cabdan adoon shakuuran oo shukri badan buu ahaa nabiyullaahi nuux waxaa ka mid a ah sifadiisa markuu markuu shukrigu aada u badin jiray marka inagaa linala hadliyo macareer banu israiil iyo khalqigoo dhan baa lala hadlay dadkii nabi nuux ka tarmayo sidaa ogaada oo diinta ku dhaqma way nabi nuuxna wuxuu ahaa cabdan shakuurana ku dayda way marka nabi nuux waxaa hadda loo sheegay nabiyulaahi aadam iyo nabi nuux inta udhaxaysa ummadihii ahaa ummad la halaagayna ma jirto dembiga shirkiga la ma jirin intii nuux iyo aadam udhexaysay toban qarni baa qiyaasta udhexaysay nuuxiyo aadam intuu udhexaysay shirki ma jirin dembi kalaa jiray shirkigu wuxuu ka bilowday nabiyullaahi nuux awalu rasuulin ursila ila shirki wey shirkiguna wuxuu ka bilowday qubuur niman shan ahoo wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo layidhaah oo culimo ahaa oo alla caabudi jiray oo fiicnaa markay dhinteen yuu shaydaan u yimid xertoodii yuu yidhi yar ag fadhiiso si aad u xusuusataan caabudo ma dhihin si aad u xusuusataan bal waxooga yar ag fadhiista buuli markay ag fadhii jireenoo ag fadhii jireeno magacyo iyo suurooyinna way meeshii way ku sameeyeen taabuudday ku sameeyeen kuwii arkay culimmada markay dhinteen yo ibliis u yimid oo yidhi way caabudi way barakaysan jireen barakaysta markaasaa nabi nuux la diray markaa waa awalu nabiyin ursila ila shirki wey sheikhulmursaliina waa la aabihii labaadna weeye hada dadka adduunka waxaa la sheegaa sam iyo xam iyo yaafis bay ka beermeen baa layidha sam waxaad dhigi kartaa bartamaha iyo waqooyiga adduunka ama carabta iyo yurub iyo kuwa sam ka dhig iyo cajamiga qoladan cajamiga waxaa loo yaqaana qolada fariska yaa loo yaqaan xamna waxaad ka dhigtaa koonfurta iyo galbeedka adduunka xamna ka dhig waa dadka madow yaafisna waa dadka indha yarta ah oo juuji wamaajuujiy ka mid yihiin saasaa la yidhaahdaa inta badan waxaa weeye anlaa tatakiduu ha yeelanina min duuni aniga qaydkay wakiilan mas-uul ha yeelanina duriyata man yaa duriyata man axad tarankiisiiyo xamalna ama dad tarankiisiiyo xamalna aan ku xambaarnay maca nuuxi dadkii nuux doonta la fuulay baad ka taranteen inahu nuux kaana wuxuu ahaa cabdan adoon shakuuran oo shukri badan ee ku dayda aabbihiin waqadaynaaha waxaan u xukunayn u waxyoonay ilaa bani israaiila reer bani israaiil filkitaabi kitaabkii towraad ahaa latufsidunna waad fasaadinaysaan fil ardi dhulka maratayni laba jeer walataclunna waad kibraysaan culuwan kibir kabiiran oo weyn fa idaa jaaa markuu yimaado wacdu ulaahumaa labada fasaad midda hore bal waktigeedii markuu yimaado bacanaa waan diraynaa calaykum dushiina cibaadan addoommo oo lana annaga noo sugnaaday addoommahaasoo ulii basin xoog iyo dhib u saaxiiba shadiidin oo adag fa jaasuu addoommahaasi way dhex gelayaan takhallulka jaasuusku in guryaha la baadho oo meel walba la maro jaasuu way dhex marayaan khilaalo diyaari guryaha dhexdooda wa kaana wuxuuna ahday amarkaasi wacdan ballanqaad mafcuulan oo la samayn doono oon marnaba baaqanayn allah subxaana wa tacala reer banu israiil waxaa loo sheegay laba jeer inaad dhulka fasaadinaysaan ood kibiraysaan marka marka hore markay timaado ta hore waktigeedii markuu yimaado waxaa la idinku dira addoommo aan anagu leeyahay xoog xoog badan oo guryihiina meel walba dhexgeli oo masjidka xataa geli waxaa lagu tilmaamaa buktunasr nin la yidhaah oo baabili ka yimid ciraaq iyo halkaa baabili ka yimid intuu ku soo duulay oo shaam qabsaday iyo yahuud wuxuu dilo iyo wuxuu eriyo iyo wuxuu qafaashuu ka dhigay mudday sidaa ku jireen beri dambuu soo xoreeyey soo noqdeen markaas haddana iyay dib u xoogeysteen waxaa kaloo lagu sheegaa ninkaa sanxaariib yaa la yidhaha sanxaariib yaa lagu sheega adu waa nin uun ciraaq ka yimid oo aan naxariis lahayn oo yahuud baabiyo wax yar ka soo reebay wey waqadaynaa waan u xukunay waan u waxyoonay ilaa bani israa'iil reer bani israa'iil fil kitaabi kitaabkii dhexdiisa aclamna bay ka dhigantahay waan ogeysiinay la tufsiduuna waad fasaadinaysaan fil ardi dhulka dhexdiisa maratayn laba jeer shirki iyo macsiyo yaad ku fasaadinaysaan wala taclunna waad kor isu qaadaysaan oo kibraysaan culuwan kor isu qaad kabiirana weyn fa idaa jaa markuu yimaado wacdu ulaahumaa midda hore waqtigeedii markuu yimaado baxasnaa waan diraynaa calaykum dushiina cibaadan addoommo oo lana anaga noo sugnaaday addoommahaasoo ulii basin dhib u saaxiiba shadiidin adag fajaasuu way dhex marmari khilaalo diyaari guryaha dhexdooda wa kaana wuxuuna ahaaday amarkaasi wacdan ballanqaad mafcuulan oo la samaynayo marka waa ninkaa bukhtunasaraho wuu qafaashay intii dambe berigii dambe uu soo celiyo meeshuu keenay markaasay dib isu abaabule wuxuu xataa dhammaystiray wax tawreed yaqaano oo dhan wax towreed yaqaana intii badnayd wuu baabi'iyey cusayr mooyaane uma radadnaa waan idiin soo celinaynaa lakum idinka alkarata rogaalihii calayhim dushooda aad ku rogaalaynaysaan waamdadnaakum waxaan idin siinaynaa biamwaalin xoolo iyo baniina caruur fara badan wajacalnaakum waxaanu idinka yeela agara kuwa badan nafiiran xagga dadka kuwa badan baanu idinka yeeli karadii markay soo noqdeen o kusoo noqdeen sham dib bay u tarmeen ilaahay maal iyo wuxuu ka dhimay tarankoodiiba ciiddaa ka batay way kibri doonaan haddana mar dambe uma radadnaa lakum hadda waxan oo dhan waxaa lainoogu soo dhigayaa inaga weyn innagaa isilaaliya laleeyahay ha fasaadka ha samaynina alla caabuda uma waan soo celinaynaa lakum idinka alkarata rogaalihii baan idiin soo celinay uma waan u celinay lakum idinka alkarata rogaalihi calayhim kuwii idin laayay aada ku rogaalaynaysaan waanbadnaakum waxaan idin siinay biamwaalin xoolo iyo wabaniina caruur wajacalnaakum waxaan idinka yeelaynaa agsara kuwa badan nafiiran xagga dadka hadda kulli maadi baa la cabiray marka iyaga sidaa loo sheegayo way dambaysaa waxaanu in axsantum haddaad samafashaan axsantum waxaad u samafasheen lianfusikum naftiina naftiinu baad wax tarteen cidna waxumaydaan tarin wain asaatum haddaad xumaan samaysaan falahaa facaleyha dusheeda wey dhibataasi iyadubay kusoo dhe fa idaa jaa markuu wacd aakhirati tii dambe waktigeedii bacanaa calaykum cibaadan halkaasi jawaabtu noqon addoommo idinku xoog badan baan idinku soo daynayna liyasuu inay xumeeyaan wujuuhakum wejiyaalkiina qofku markuu rafaadiyo dhibaata haysato wejigiisaa laga gar waliyadkhuluu inay galaan almasjida masjid aqsa kamaa dakhaluuhu siday u galeen awala maratin maratii ugu horreysay iyo waliyutabiruu inay halaagaan maa calow waxay ka qaalib noqdaan tadbiiran halaag allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay haddaad nimanka samafashaan oo diinta ku dhaqataan oo wanaagsanaataan naftiinaba adigu waxayseen cidna waxmaydaan tarin idinkubaa naftiina u wanaagsanaaday haddaad xuma samaysaan facale waa dusheeda un cidna waxba ku yeeli maysaan tii dambe waktigeedu markuu yimaado bacadnaa calaykum cibaada addoommaan idinku dirana jawaabku waa kaa si ay idiin dhadhansiiyaan oo wax alla waxay gacanta ku dhigaan ay baabiciyaan in axsantum haddaad samafashaan ood khayr la timaadaan axsantum waxaad u samafasheen lianfusikum linafci anfusikum naftiinna waxtarkeeda un wainasatum haddaad xumafashaanna falahaa facalayha iyada dusheeda weyn cid kaley u gudbin male leh faidaa jaa markuu yimaado wacdulaakhirati tii dambe waqtigeedii bacadnaa calaykum cibaadan lana liyasuu si ay u xumeeyaan wujuhakum wejiyaalkiina u xumeeya weji xumayn waxaa laga wadaa ruuxu markuu rafaadsan yahay oo dhexsan yahay wejigiisaa laga garan waliyadkhuluu inay galaan almasjida masjidka ah, masjidkii masjidul aqsa kamaa dakhaluu say u galaan awala mara martii ugu horeysay iyo waliyutabiruu inay halaagaan maa calow waxay ka qaadin waa tadbiiran marka qoladan dambe waxay ahayd baa layidhi jaaluud buu ahaa baa layidhi waa kii nabi inta loo diray la yidhi nabigaasaa laydin diray boqorna waa laydin samayn ma dagaalamaysaano ma iska celinaysaan maxaanan u dagaalamayn dadkii xoolaha iyaga iyo caruurta iyadii dhameeya waan la dagaalamaynaa jaaluud baa markaa weeye ninkaa markaa lagu diray waa ka nebi daa dilay qatala daawuudu jaaluuta waa ka kaw kaga siiye qolada dambena waa qolada waxaasoo dhan inaga cibro lainoo siinayaa sheekh casaa rabbikum rabbigin wuxuu u dhow yahay casaadu waa raje luqa ahaan laakiin xagga alla markay tahay waa xaqiiqo wey casaa rabbikum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddaad ku noqotaan kibirkii iyo fasaadkiina cudnaa waan ku noqonaynaa halaagiisii wajacalnaa waxaan yeelnay jahanamo jahanama lilkaafiriina gaalaana u yeelnay oon u samaynay waxaa lagu yidhi qoladii allah subxaanau wa tacaala wuxuu xaqiiqagiiho mudan yahay inuu idiin naxariiso dhibaatada idinka dulqaado haddaad idinku fasaadkii iyo gaalnimadii ku noqotaan annaguna ciqaabtii waan ku noqonaynaa buu alla leeyahay waxaa intaa ka dambaysa jahanama idin dambaysa wey adduunka ciqaabta waxaa idin dheer jahanama idin dheer halku waa sidaas asaa rabbiku rabbigin wuxuu mudan yahay waa xaqiiqo xagga alleh an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddaad ku noqotaan fasaadkii cudnaa anana waa ku noqonaynaa halaagii wajacalnaa waxaan u yeelay jahanama lilkaafiriina gaalada xasiiran tii koobto oo hareera xasiirka yani waa xabsi waxa la yidhaha xasiir waa wax hareeraha ka kooba jacalnaa waxaan ka yeelay jahanama xasiiran tii koobtay lilkaafiriina gaalada oo xabsi u ah ina hada qur'aana qur'aanka nabiyulaahi maxamed lagu soo dejiyey haddii wuxuu ku hanuunay lilatii ariiqadii hiya iyadu aqwamu toosnayd wayubashiru wuu u bishaareen almuminiina muminiinta aladiina muminiintii yacmaluuna camal falaya asaalixaati camal wanaagsan muxuu ugu bishaareen biana lahum inuu usugnaaday ajran ajri marka meesha waxaa ku hor yaalla dariiqo aan dariiqada qur ahayn oo toosani ma jirta sideedaba adariiqatu lqawiima waa midda qur-aanka oo nabiguna inoo sharxay calayhi salaatu wasalaam marka qur-aankani wadadii xaq ahayd buu idin marina qur raaca muminiinta wuxuu ugu bashaareen camalkoodu saalixay oo shirki iyo bidca midna lahayn ajri weyn buu ugu bashaareen oo jannadu ka tahay ina haada alqur'aana qur-aankani wuxuu ku hogaamin oo ku hanuunin lilatii ariiqadii hiya iyadu aqwamu toosan toosnayd wayubashiru wuu ugu bishaareen almuminiina muminiinta aladiina muminiinta yacmaluuna camal fale asaalixaati camal wanaagsan oo shirki iyo bidca midna lahayn ana lahum biana lahum inuu u sugnaaday ajran ajri kabiiran oo weyn kuwana waa bishaaraday la socdaan waana ladiina kuwii laa yuminuuna aan rumaynin ana lahum ajran wabiana ladiina waana aladiina kuwii laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin actadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban cadaab aliiman muliman xanoojiya ayaan u diyaar garayn waa bishaaro marka bishaarada khayrkaa laisugu bishaareeyaa dhibaatada markii laleeyahay waa loo bishaareeyey waa jeesjees wey waa lagu jeesay cadaab ku bishaaraysa wey waana aladiina kuwiina waxaa loogu bishaareeyey laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro aatadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban cadaab aliiman muliman xanuujiya wayadcu linsaanu dabeecada bani aadamka yadcu linsaanu insaanku wuxuu ku alla baryan oo ku ducaysan bishari shar ducaa'ahu ducadiisii bilkhayr uu ku ducaysanayay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ada cajuulan kii deg deg badan buu ahaaday dadku meeshay khayr siday khayrka ugu ducaysaan bay sharkan ugu ducaysaan bilmatel waxa weeye carruurtaada inkaan alle kugu ridaa tidhi qaab idinku dhacday maalkaagi oo sidoo kale qaraabadaadu sidoo kale sida khayrka ay u ducaysan bay ugu ducaysanayeen marka insaanku sidiisaba uu degdeg badan yahay baale dabeecadiisu waa degdeg ruuxii aan cilmi ku soconin wax walba wuu ku degdeg wuxuuna ka fiirsanin buu yeeli laakiin nebi aadam markii la abuuray markii nafta maskaxda loo geliyey oo intaaba naftii ay joogto ruuxdii joogto yuu kala qaaday baa lay markay wadnaha iyo meeshaas marayso yuu dhowray waxyaabaha cajiibka u arkayo inuu kucuud damcay baa l uu booday markaasuu kici kari waayey abeen baynu ka raacday degdeg waa degdeg waa dabeecada bani aadamka laakiin de ruuxii cilmi leh oo caqli leh wuu isqaban wey wayadcu linsaanu ruuxu wuxuu ku allabaryan oo ku ducaysan bishari shar caruurtiisii w ilaah idin halaag ley inkaan idinku dhacnay ducaahu ku ducaysigiisa bilkhayr ku ducaysan sharkii khayrka ku ducaysanaya wakaana insaanu dadku guud ahaan wuxuu ahaa cajuulankii degdeg badan wajacalna leyla habeenkan waxaan ka yeelay wanahaara maalinta aayatayni laba calaamo oo alla qudradiisa ku tusinaysa famaxawnaa waan baabi'inay aayata leyla habeenka calaamadiisa oo dayaxa waa la madoobeeyey wey wajacalnaa waan yeelay aayata nahaari maalinta calaamadeediina mubsiratan tii wax iftiiminaysa maxay waxu iftiimin litabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadli min rabbiku rabbigo raadsataan ood shaqaysataan walitaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda walxisaabi xisaabta wa kulla shayin shay la arka kulligii buu alla yidhi fasalnaahu waan kala saare waan cadaynay tafsiilan kala saarin alla wuxuu leeyahay habeenkiiyo maalintu waa laba aayadood laba calaamo alla ku tusinaysa qudradiisa siday isu dabamari iyo siday isu dabooli aayadda habeenka oo dayaxa ah waa la madoobey waa la tirtiray macnaheedu waa waa la nuurkiisii hore wuxuu ahaa qoraxda oo kaleha nuur dibadda ka yaallu ahaa hadda nuur isaga ku dhex jira oo sida muraayadda ka soo bixi mooye nuur dibadda ka yaalla male marka haddaad dayaxa dhowrto meel yaroo madow yaa ka muuqanaysa haddaad dayaxa dhowrto meel yaroo madow baa ka muuqanaysa waa baabiintaa la baabiiyey intaasi ka joogtaa baa marka dayixii waa la baabiiyey nuurkii hore laba qoraxood oo kale ahaayeen laba shamso nuurkeedu dibaduu yiilay nuurkiisu dibaduu yiilay hadda nuurkiisi waa la baabiiyey nuur isaga gudaha kaga jira oo muraayad ahaan inoogu soo gudbo mooyaane inta badan waxay dadku yidhahan qolada saynisku qoraxdu ka qaataa bay dhahayn nuurka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qiimaha kale ku jira waxaa weeye sanadka iyo xisaabtaad baranaysaan ilan sanadku haddayn maalin iyo habeen jirin isku bixisa lama garteen marka waxaad garanaysaan bisha cibaadada bisha xajka daynta markaad kala qaadataa waktiga markuu ruux ciidan yahay oo cid shaqada waktigu ku qaadan muddada markaad kala qabsataan intaasaynu ku baranay qoraxdii habeenka oo bishii hadday bilataan leenahay intaasoo maal waa soddon habeen waa sagaal iyo labaatan habeen bilaha carabiga ah iyo soddon bay u kala baxaan tiradiina waad ku baranaysaano khayrka faraha badan baa maalintii habeenka ku jira wajacalna leyla habeenka waxaan ka yeelnay iyo wanahaara maalinta aayatayni laba calaamo oo ku tusinaysa calaa qudrati illaahi tacaala famaxownaa waan madoobeynay waan tirtiray aayata leyla habeenka calaamadiisii oo dayixi waa la madoobeeyey oo nuurkii dibadda ka joogay yaa qarsoomay nuur dhexdiisa ka soo iftiimi weeye hadda wajacalnaa waan yeelnay aayata nahaari maalinta calaamadeedii oo shamsadaana mubsiratan tii iftiimisa litabtaquu inaad dalabtaan fadlan risqi min rabbikum rabbigii ka dalabtaan iyo walitaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha xisaabtooda iyo cadada siniina sanada tiradooda iyo walxisaaba xisaabta wa kulla shayin shay la arka kulligii fasalnaahu waan kala cadfasi waa kala bixbixin wey waa falanqayn kula shayin shay la arkuli fasalnaahu waan kala cadaynay tafsiilan kala cadayn wa kulla insaanin qof kasta oo insaana alzamnaahu waan ku dhejino waan laaziminay daa'irahu camalkiisi fii cunuqihi luquntuu ugu xidhan yahay wanukhriju waanu usoo saari lahu isaga yowma alqiyaamati kitaaban kitaab yalqaahu uu la kulmi mashhuuran isagoo yuqaalu lahu waxaa loo dhihi iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga aqri kafaa binafsika naftaada kugu filan alyawma maanta caleyka dushaada xasiiban xisaabiy ahaan qof walba camalkiisibaa luqunta loogu xidhi macnaheedu waxaa weeye waa laga qori camalkiisi camal xun iyo camal san gaal iyo muslim wuxuu yahay camalkii waa la qori hal kitaab baa la isugu geyn markaa wuxuu ka dhigan yahay isagoo luqunta loogu xidhay waana suuragal in luquntana loogu xidho laakiin macnaha camalkiisii oo dhan oo urursanoo hal meela ku qoran yaa loo kaydinaya marka isagoo luqunta ugu xidhan buu kamid yahay maadaama isaga u kaydsan yahay oo isaga lala sugay isagoo luqunta ugu xidhan yuu la yahay maalinta qiyaamaha marka inta kitaab la soo saaro isaad fidsan oo aan isku laabnayn sidaa markaasaa la dhihi walaqdaada kitaabkaaga maanta naftaadaa ku xisaabin miyaa wax dulmi dulmi markaa ma jiro bal aqri adigu markaasuu aqri oo dabada ka geli wixii xumaa u sameeyey wixii fiicnaa u sameeyey wuxuu dhan halkan igu wada yaalin lasoo hordhigi waayo allahu akbar waa masale cajiiba kasii tabtay saa lagu leeyahay kitaabkaaga lagu soo hordhigi doonaayo alla waxaad samayn waa laguu qoriyey wax fiican ha ahaa masalada meesha ku jirta waa wa kullu insaanin insaan oo dhan aldamnaahu waxaan laasiminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqihi luquntiisa luquntu ugu xidhan yahay yani kitaab ugu urursan yahay sidii wax luquntu ugu xidhan oo kale wanukhriju waanu usoo saari lahu insaanka yowmaalqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa kitaaban kitaab kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmi qofku mashhuuran kitaabkii oo fidsan yuqaalu lahu waxaa loo dhihi iqra aqri kitaabak kitaabkaaga aqri kafaa binafsika nafsikadaasaa faacilkii ah kafaa binafsika naftaadaa ku filan alyawma maanta caleyka dushaada xasiiban xisaabiya ahaane man ihtadaa qofkii hanuuna fainamaa yahtadii wuxuu hanuuni linafsihi naftiisa unbuu hanuuna isaguba wax isaray waman dalla qofkii lumana fainamaa yadilu wuxuu u lumay calayhaa iyada dhibkeeda unbuu u lumay walaa tasiru ma xambaarto waasiratu naf dembaabtay wisra ukhraa mid kale dembigeed wamaa kunnaa manihin buu ihi alle mucadibiina kuwa cadaabaya xataa nabcasa ilaa aan diro rasuulan rasuul aan diro allah wuxuu leey subxaana wa tacaala cidna ugumana sheegan maayo cidna waxuma tarin oo cid wax ka doonaysa ma jir isaga naftiisa u hanuunay kii baadiyoobay oo baadida raacana dee isagunbaa wax isyeelay waa naftiisumay saaran tahay meeshan waxaa laleeyahay nafina naf kale dembigeeda qaadi qof waliba dembigiisa u gaar meelaha qaarkood waxaa jira inay aimatu dalaal dadka baadilka dadka ku hogaamiyahay dembi kale qaadayaan dembi kale ha qaadeen dembi waa ku ay galabsadeen kii gaalnimada iyo dalaalka iyo dadkaa ay lumiyeen labadaa dembi buu qaadi laakiin kuwaa dembigoodii waxba ka qaadi maayo wy wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula allah wuxuu yihi axadna cadaabi maayo ilaa aan rasuulu diro marka halaaga adduunka ka soo qaad qolana la halaagi maayo ilaa rasuul loo diro ruux aan dacwad gaadinna aakhira la cadaabi maayo daa dacwada gaadhin markaa caruurta yaryar ka waran caruurta yaryaroo aan weli qaan gaadhin may aan weli wax garanin oo dhintay dadka doqomada ah dadka dhagahala dadka sidaasoo kale ah dadka culimadu waxay u badan tahay waa ahlujanna xataa caruurta gaalada waxa weye dadka ahlujannahay u khidmaynayaan maxaa yeele iyagu ila waxba galabsanin ee culimada qaar baa la caruurta gaalada waa la ciqaabay marka wax lagu ciqaaba ma jiro dembiba ma ayna gelin dacwadiina ma gaadhin marka ruux qumanoo caadi ahoo dacwadu ayna gaadhin isaga laftiisu waxaweye dandamuu leeyahay dacwadu mar hadday ruuxii gaadho qaadan waayo waa u dhamaatay marka fil waqti alxaadir ka waran dacwadii adduunkao dhan bay gaadhay adduunkao dhan idaacadahan iyo waxaan hadlaya waa dan bay inoo yahay sooma muslimiintii danu yahay gaal marmarsiinya sheegan karaay ma jiro meel walba waxaasa diintii baa ku qoran allah wuxuu leeyahay man ihtadaa qofkii hanuuna fa inamaa yahtadii wuxuu u hanuunay linafsihi naftiisa nafcigeeda waman fainamaa yadullu wuxuu u lumay calayhaa calaa durihaa dhibkeeda un walaa taziru ma xambaarto waasiratu naf dambaabtay wisra ukhraa mid kale dembigeed wamaa kunnaa alla ma nihin buu yihi mucadibiina kuwa cadaabaya ma nihin xataa nabcasa ilaa aanu diro rasuula rasuul ilaa aan diro innagana meeshayna culimmadu gaadhin dee waxa weeye cududaad bay leeyihiin wain aradnaa waidaa aradnaa haddaan doono an nuhlika inaan halaagno qaryatan qaryo amarnaa waan amraynaa boqoraan ka dhigana mutra fiihaa kuwaadii raaxaysta ee madaxda ahaa fafasiquu way faasiqoobi fiihaa dhexdeeda qaryadii faxaqa waxaa ku waajibi calayhaa dusheeda alqowlu qowlcadaab fadamarnaahaa waan baabi'inaynaa tadmiiran baabi'in allah ilaahay dee isaga ah siduu doona yeeliye haddaan qole inaan halaaga damco markaba halaagga lagu bilaabi maayo dadkii madaxdooda ah waa amar la siino sidaa yeelo oo wanaaggaa yeela la dhihi markaasay intay kibiraan oo faasiqoobaan iyo halaagu ku dhici wey ilaahay unbaa siduu dee waxu maamula isagaa muxuu ilaahay marka horeba halaag ula dooni ma dhihi karo maxaa yeelay xikmadun baa ku jirta allah subxaana wa tacaala u ogyahay waidaa markaan doonno buu idhi alle waxay ka dhigan tahay halaaga laiskaga bilaabi mahayo iyagoo digniin la sayna laiskaga bilaabi mahayo bay ka dhigan tahay waidaa aradnaa markaan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo amarnaa waan amraynaa mutrafiiha kuwaadii raaxaystay kuwaadii raaxaystay ee hogaamiyeyaashaaba amar la siino saa iyo saa iyo saa u dhaqmaa la dhihi fafasaquu way faasiqoobi cani daacati bay ka bixin fiihaa qaryada dhexdeeda faxaqa waxaa ku waajibi calayhaa dusheeda alqowlu qowlu cadaab fadamirnaaha waan baabi'inayna tadmiiran baabi'in allah wuxuu leeyahay wa kam intee baan ahlagnaa halaagnay min alquruuni qarniyaal min bacdi nuuxi nuux kadib intayn qarni nuux waxa wey de intii ka waxba lama halaagin intii ka waa kaynu nidhi eh, dembi ma jirin shirki iyo waxaasu ma jirin dembi kale mooyaan marka dembi lagu halaago intii nuux ka ma aanu dhicin intii nuux ka dambeysay way wax halaagu dhacayahay wa kam in badan haddii kamta khabariye laga dhigo iyo haddii istifhaam laga dhigo mid walba waa la heli karaa kam kaiiran in badan baanu ahlagnaa halaagnay oo min alquruuni qarniyaal waa markii khabariye laga dhigo kam kaiiran in badan yaan ahlagnaa halaagnay oo min alquruuni qarniyaal min bacdi nuuxi nuux dabadi wakafaa birabbika kafaa birabbika rabbigaabaa ku filan khabiiran xog ogaal ahaan bidunuubi cibaadi addoomihiisa dembigooda allah baa ku filan cidna weydiinu maayo basiiran iyo aragti labadaba waxaa meesha sidaa loo leeyahay allah dadku ciqaabayo halaagayo isagaa og dembigay galeen baa laga wadaa dembigay galeen isagaa og saasuu halaagaya kafaada faacilkeedu فاعل كفى يجاد بالباء وكفى بربك ربك ابا كفلا خبيرا حقوق الهان يا بصيرا ارغتي اهان بذنوب عباده ادومديس ذنوبته marka markuu doonana uu halaagi markuu doonana uu nabad galin yaani maxaad allah sidan u yeeshay laba dhin kara way walaa subhanahu